بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا حفظنا حرفه لفظا حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحينا معانيه تبصرنا عيوننا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا وصار لنا كحارسنا كحارسنا كحارسنا من الغارات يحمينا يحمينا يحمينا هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا وإن تسأل عن العليا فمعنى وصفه فينا فمعنى وصفه فينا وها نحن وقد بتنا نرتله مصلينا نرتله مصلينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حين فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا كتاب الله حادينا يأم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا حفظنا حرفه لفظا حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا حوته صدورنا منازلنا وعشنا معه في عبق وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا وصار لنا كحب كحارسنا كحارسنا كحارسنا من الغارات يحمينا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan gelaynaa in sha allahu tacaala muxaadaradeennii afraad ee maanta muxaadaradaas oo uu ciwaankeedu yahay qayb ka mid ah taariikhdii tataarka waxaa muxaadarada aan ka dhegaysan doonaa inoo soo diyaariyey sheekh mustafe xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد إخوتي في العقيدة in la aamusaabay mala ku roontay si aynu isu maqallo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa faqsus اlqasasa lacallahum yatafakkaruun rabbi subxaanaه wa tacaala fii suurati اlacraaf waxa uu ku tilmaamayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam isagoo amraya faqsus اlqasas dadka taariikhda uga sheekee baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala lacallahum yatafakkaruun waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan yaعni taarikhdu waa wax lagu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibraة liuli lalbaab aayad kale alle subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramayo waxaa ku jirta wax ku qaadasho laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa taariikhda bini aadamkaa ah dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag dibna looguma arag bay tilmaamayaan sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaa ee aan wada noolayn ibnulahir waxaynu ka soo qaadan doonaa bal eraye uu qorayo ibnu lathiir fii kaamilih ibnu lahiir waa nin taarikhyahan oo muslima wuxuu noolaa casrigii tataarka laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawarzimiya iyo duminteedii xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dembeeyey o dhan wuxuu geeriyooday baan filayaa lix boqol iyo soddonkii hijiriyada wuxuu leeyahay ibnulasiir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahay kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayay buu leeyahy inaan qoro dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku xaaditatu tataar min alxawaaditث اlcudma wاlmasaa'ib اlkubraa alati caqamat الduhuura can miliha camat اlkhalaa'iq wakhasat اlmuslimiin wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy khalaa'iqdoo dhan ku dhacday muslimkana gaar ku sii noqotay waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu abuuray tan oo kale hore ugama dhicin dibna uga dhici mayso xataa haddii la yidhaahda buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi laakiin kuwani inba may sii daynin dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray tataarku waa waddankan yar ee hadda mongoliya la yidhaahdo qabiil degi jiray mongoliya muddo aada u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan wakhti aada u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jaina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro oo rushi oo dhan toddoba iyo labaatan milyan bay leeyihiin square mitir square kilometer square oo rushiya la dul maro oo ukraine la maro oo poland la maro oo majar la maro hungary oo croatia la maro slovania la maro oo baxrul adriyaan talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taarikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga warranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahmno nidaag rabbaanigee ah khazakhstan afghanistan bakistan waxaa istaan oo dhan isku soo dar eeraanna ku dar intaas bay ka telin jireen dowla alkhawaarzimiya waa dowlad gudaheeda makaa'id badan iyo isasuldaar badan uu ka jiray dowla alcabaasiya colaad badan la gashay salaajaqadii ruumin badan la dagaalantay salaajaqadii yacnii atraagta asalkooda ah ee muslimiinta ahaa suuraddan kooban waxaan rabaa inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalamulislaamigu waxaa jirtay indiya waxaa ka talin jiray iyana dowlad islaamiya algoriyiin la odhan jiray faris qayb ka midi waa bersiya qayb ka midii dowla alkhawarizmiya bay hoos tegi jirtay dacal yar oo sokan waxaa ka talin jiray niman la odhan jiray ismaaciiliyiin ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata culamo badanina gaalay siiso waa firqo waagaa hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay dagaalyahan ahayd dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay ku caanbaxday ikhtiyaalaadka caalam caalamulislaami madaxda la laynaya waxa la laynaya iyaga khaarijin jiray farsamadaasi iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan rag badan oo duwalkii islaamiga waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanaya midi geliyeen qaarba si ay ku dileen anadol markaynu eegno waa turkiga dowlad assalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslim ah oo alabarsalaan qaa'idkii weynaaye muslimkii la odhan jiray dowlad ka tafiirantay markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa dowlado tiro badanina way ka jireen laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxibo kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub gaar ahaan afartan dowladood iminkaba caanka ah faransiiska ingiriiska talyaaniga iyo jarmalka afartaasaa hogaaminaya yurub laba dowladood oo sbain iyo bortugiiska oo markaa iyana jebiyey muslimiinta iyo xooggan baa markaa iyana jiray marka la eego caalam alislaami qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusaidiskii oo dowlado yarar oo kristara ka jiray sida bayruut ama siida ama caka ama antakiya kuwaasoo dhamme waxay ahayd dowlado yaryar oo iyana masiixiyiinah oo meelahaasi ka dhisnaa dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisaddii bariga oo markaasi deganayd dowla byzantiya lo odhan jiray romanskii byzantiyiinta lo odhan jiray oo kiniisadan rushiya iyo greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan istanbul la yidhaahda haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa waxaa kaloo jiray dowlado yaryaroo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dowlat alkurj kurjigu waa georgia meesha nimka la yidhaahdo ama se armeniya iyona dowlado yararo kristan ay ka jiray imaaraad yararo saliibiya intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaalleen mar qura ayaa waxaa soo baxay dowlad cusub oo taariikhdii dunida beddeshay oo xoogaggii dunida beddeshay oo muddo yar iyadu ku noqotay addowla alkubraa ama aan idhaahdo alqutb alwaxiid dowladda qura dunida ka jirta cid kale oo jirta aanay aqbalin waa dowladdii la odhan jiray mongolianska ama tataar erayga tataar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan keebaa kee dhalay keebaa weyn keebaa yar taarikhyahanada badh maalan rashidudiin alwasiir kitaabkiisii la odhan jiray jaamic tawaariikh isagu wuxuu qabaa tataarku inay yihiin shucba min almaquul mongolianiskaa rasmigaa tataarku waa qabiil ka mida buu qabaa markaa halka raakib asarjani iyo taarikhyahanno badan in ay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay tataarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay tataarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay dowladnimo isku haysteen akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo jinkis khan boqorkaa cusub ee magacaa la baxay magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaas oo kalea waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahir dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sarreeyey isaga magaciisa rasmiga timogin baa la odhan jiray timogin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'idah oo halyeeya oo ciidan hogaamiya wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabulo bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la madhanayo mongolia maalan markuu qabsanayey qabaa'ilku markay isdilayeen dagaalladu galay reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta lasoo qabtay toddobaatan ka mida ah nolosha igu kariya buu yidhi iyagoo nool baa la kariyey yacnii ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen uu boqortooyadan uu qabsan doono intuu qabtay buu toddobaatan ka mida yidhi ha la kariyo iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hoggaamin karo oo ururin kara manaxo aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina timogin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan isagoo yar baabihii la dilay reerahooda labay hofsaday mar dambuu soo lufluftay waxa kan akhiiran boqorkaasuu dhoqday timojin wuxuu isku dayey inuu boqortooyo fiican samaysto wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo dabeetana boqortooyadii jiniisku ku durkay boqorradii jiniisku iyana jebiyey jainoo dhan buu qabsaday bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey intaa inta ka dhexle kor buu socday ilaa saiberiyuu qabsaday saiberiya ilaa kuuriya dowla alkhawaarzimiya dhinaceeda ilaa iyo jaina dhinaciisa dambe dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahda alyaasiq aw ilyaasik distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaalay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkooda iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxaa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caanbaxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leeday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahaa kumaankum ciidanah oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankun mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarbi alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo alxuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la ydhaha wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aada u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hoggaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biiji holaco yani waa qaa'id la wada yaqaan baydar baydan waa quwaadii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahanno aad ugu caanbaxay dagaalada wuxuu aaminsanaa bay yidhaaheen mabda'a alquطb اlwaaxid aqطaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadkoo dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawladu heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaaba iyo qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaan isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay xagguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay addowla alkhawarzimiya waa dowladdii xukumi jirtay afghanistan ozebakistan turkumanistan kazakhistan tajikistan bakistan iyo qayb eeraan ka mid ah intaasuu isku haystay addowla alkhawarzimiya oo muslim ah caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo orjanda turkumanistan bay ku taallay caasimad ayay halkaa u ahayd labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dowladdiisa dhisiddeedii ayuu mashquul ku ahaa jayna iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhti wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dowladdii dowla khawarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga jina u dhow ninkii xaakimkaa ah haystay labada dowladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa ah wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid a ah ama tataarkii ka mid ah dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey waa ballanfuryo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa idhaha jawaasiis bay hayeen qaar baa idhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa yidhaahdaa radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dham waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsan tahayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidkii warinaya sheekh alalbaani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan nebigu wuxuu uhi alayh isalaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka turkiga la ydhaha ama turkiga la yidhaahdaa turkigu waa qabaa'ilkan bariga o dhammi ciddii ay ka soo jeedeen markaas ma aha oo qudha atractana asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taarikh yahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhammi tarkigaasay ku jiraan atruku tarka maa tarakuukum ma dhicin jinkis khaan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnulkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu u soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta ha layga soo geliyo boqorkan qaybta muslimka ah haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin jenkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi ha la soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana hala dilo awal waxaa la ysku haystay eh, waxaa la ysku haystay rag tujaaroo la laayey oo halay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la ysku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay jingis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaani xarb labadii dowladood dagaal baa loo diyaargaroobay garoobay jenkiskhaan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay moxamed ibnu khawarzam shaah ninkan la yidhaahda ee dowladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii arjanda wuu ka yimi isna bariguu soo kacay laba ciidanoo aad u tiro badan baa la yskala hor yimi waxaa laysugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dowladdan kazakhastan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiintaoo qudha labaatan kun baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan labaatan kun oo muslima ah ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana ah waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay afar maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa looka loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawarzamshaah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay idhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto o ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badan ina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyioo fog bay ka xigtaa meesha la laysku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu ka haysta wuxuu kaloo ku talagalay inuu dee ciidamo kale soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaaf alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo qawriyiinta waxba kama soo helayo daa'if alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga layskuma fiicna atraafi dowla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la is muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnad waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaab ah haddii laba muranto in la kala yaaco caalamul islaami qaabkaasoo kale u yaallay bal eh inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba kakaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiintaa cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisi iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jinkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jinkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey ozebakistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkooda waa shalay shalayba yaanku odhanaya indiya goormu tegayayeen eh, ingiriisku waa ku axad le ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo inay iyada to lagu guray idan shalay ahayd bariis iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn lix boqol iyo lix iyo tobankii hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo uu ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinaya uu meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan laakiin muqaabil ilammaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badh baa caynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolale aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno iyo qolana aan isdifaacanay noqdeen waxaa xoog bato tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen matataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno way isdhiibeen jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiyey ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladiibuu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalkaynu wadagelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraaddii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay toban maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn toban casho kadib ayuu jabsaday dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaallaha la soo saaro dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanayaa way ciidanka harsanaa ah, rag yidhi intii tidhi aan dagaalamayna laga takhallus intani waa intii awalba isdhibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayay hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayay waa la waday magaaladan iyo sida u ekayd ibnu kahiiroo ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alla mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa faraxumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la faraxumeeyey ayuu yidhi adaba baxa baaqigiina wuu gubay baaqigiina wuu gubay bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimata magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen wa an nuhlik wa fiina an nahlaku wa fiina asaalixuun xadiidkii saxiixa muxuu lahaa nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan qaala nacm ida kahura alkhabh buu nebigu yidhi xumuhu hadduu bato batahaa waa laydin wada halaagaya markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha iminka la ydhahday ku taalla waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqda suqdatu samarqan taarikhda waa ku aragteen waxay idhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd ah. afarta la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeran samarqanda waxay dhahdeen shan maalmood oo aad dhan kastaba u socoto shan maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay dhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badanoo muslimiinina degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayey mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabiis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnulahiir aan idhaahdo ibnulasiir maxaabista markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaare iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo da wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilkay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday samraqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samraqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabiistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu tobankii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah tobankii qofba calan buu siiyey waxay reer samraqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabiista ahayd kuwaan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeya markii meeshii u arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabiistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi ciidankiisa qoladii gammuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walo maxbuus qabso kaxayso gaashaankuwa isaga isaga isu dhig dabeetana gammuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni e, dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada daxalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada daxalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samaraqando markaa naftii baa isugu timi reer samraqanda naftii baa haysata reer samraqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray konton kun oo askari buu usii dhigay oo uu meeshan kaga tegey kontonkii kun ee askaree meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiis iyo iimaankiis iyo intay alla rumaysayiin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo debadda ku dagaalamo dabadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay dalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fule baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqande magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkiibaa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci mayse aan isdifaacno aan wax iska celinno toddobaatan kun ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada deganaaya sheefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade eh, hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayday dhibtee bukhaaro ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin ee idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahana toddobaatan kun markay soo baxeen oo u garanaya inaan ahayn raggii milatariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aanu baqa guuro aanu baqa cararo dadkii markii laysku soo baxayba wuu baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararayo oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo madadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisi ka gashay toddobaatankaba madaxa laga jaray toddobaatankii kun ee soo baxay toddobaatankii kunba madaxa laga jaray dufca waaxida mar keliya toddobaatan kun oo reer samraqanda ah oo intoodii iimaanku ku jira wax ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladiibuu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskiibuu ku bilaabay ciidankii kotonka kun war dagaalama looga taag waaye gudaha ku jiray jinkhiskhaan bay la xidhiidheen waxay yidhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideenoo war saanisi maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana jankiskhan iyo ciidankiisii baa yimi wuxuu yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada aa ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dowladda markaa wuxuu leeyay wixii hub ah iyo fardo iyo dawaab aad rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynayaa dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabad siinaya waa rag dee jabay yacnii fulaha fulaan haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa un nidaamkan maantaba la isticmaalo cunaqabatayn kusoo roga hubkaa laga dhigo iyaan waxba laga iibinin waa kan maalinta dambena oo lagu duula marka wax walba wakhtiga laga dhigo hubka oo dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo caruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsoonyiin inta ay ka sheegayaan dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysto aanu cuntamine ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karne hala dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana ha la gubo jinkaskaan magaalada tan dhulku la siba bukhaaro wixii ku dhaceenee samarqanda iminkana sidan ay socoto cid muslim oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu islaade adigu dowladdaadi yarayd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaaba laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galeena wayshayeen waxbaa la yaamin waa wax maanta dunida ka socda faluuja la liqaya inta kalaa daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalaa daawanaysa waa nafsi shay jinkis khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa ee maxaan samaynayaa labaatankii kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dowladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarizim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo ah eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin dire isna wuxuu degey samarqanduu iska degay uطlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa labaatan kun oo askari dowladda dhan oo laba saddex magaalo laga haysto intii kale dhextaa ayuu u diraya waa caasimaddii waddanka meeshuu ku socdaa labaatan kun baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii moxamed ibnu khawarzam shaah ahaa waa kii cararay magaaladiisii orjanda la odhan jiray buu tegey wixii uu ciidan urursan karu urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno webiga markaa ah, dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa dabeetana webiga sad weyn buu leeyahy yacnii wuxuu leeyahay eh, biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen labaatankii kun ee askari yaacayo tataarka ahaabaa soo galay dhinacii bari bayse soo taageen wabaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay u arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo tactic military bay nimankanina isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadheen loox xeedhoo kalea la sameeyey harag baa dabeetana lagu dahaadhay wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray dabeetana fardihii baa laga daadegay faraskaa webiga lagu ridayaa ninkana na farasku dabada qabsanaya looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya farduhu waa dabaal yaqaanin faraskaa dabaalanaya ka tallaabaya askariguna faraskaasuu dabada haysanaya askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidaya looxan dhane alaabtu saarantuu jiidaya nidaamkaasay kaga tallaabeen labaatankii kuna askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa dowladda mukhaabaraadkeedii miye miyaa la hurday sidee wax ahaayeen lama garanayo maxamed khawarzam shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan moxamed khawarzam shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay waa dhaqaajiyey waa ka baxay magaaladii isagoo aan waxba egan ibnu ahiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawarzam shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay dabeetana wuu baxay wuxuu qabtay nisabuur naysabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay maadaama uu cararay ciidankiina madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday laakiin labaatankan kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis la yidhahdaa awaamirta sideeday u fulinayaan ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay idhaahdeen ciidankii markuu kala yaacay ninkiina uu baxsaday magaaladii may eegin odaygii cararay bay ka daba tageen magaaladiina waa iska dhaafeen madaxweynihii waa rooray wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi kooxdanina waa ka daba timi waxba may dilin waxba may boobin waxba toona toos bay u socdaan muslim tiro badan bay dhex marayaan muslimka laftiisiina waxay sidhaahdeen waar haddii ilaahay idinka badbaadiyo baana isku taataabinina iyana haydin dhaafaan iyana cidna ma taabtaan muhiimaddooday u socdaan dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankana idinba taabanayn idana ha taabanina laydhao jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odagii bay daba jabacsadeen intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihin labaatankii kun ee askaroo xiimaya naysaabuur bay joogaan markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maasandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey waa ka baxay tiina waa eeraan oo magaalo ku taalla naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay kumay weecan magaaladii odaygii bay ka daba tageen magaaladii iyana waa iska dhaafeen madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la ydhaaho waa dhanka bari buu markaa uga kacay markii hore arjanda buu ka yimi naysaabuur oo koonfuruu yimi bari buu u jeexay haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan cidna laynin ay daba socdaan waa dhaafay iyana hamadaan buu usii kacay waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana nimankii tataar waa yimaadeen waxaa la yidhi duqi hamadaan buu ugu siiyey waa ka daba shubeen magaaladii iyana kumay weecanin waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga dad muslimiina jooga waa ummad muslima waa madaxweynihii ninkan la eryaya laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka sidii u soo gaadhay cidiba xaggan faraa u fiiqi mayso waa loo banneeyey jidka iyana waa ka daba tageen hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan rayi buu ka soo baxay hamadaan buu joogaa maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fureeyey maazandaraan buu dib ugu noqda iyana waa ka soo daba laabeen wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan waa carara madaxweyne waddankiisii weli haidan siika cayaaraya maxaa la yidhaahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka waa baxsada baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhaahdo tabristaan tabristaan waa gobolka ku xiga khaswiin baxru khaswiin baddan yar ee khaswiin la yidhaahdo gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristaan la odhan jiray gobolkaasuu ta ugu siiyey dabeetana waa ka soo daba baxeen wuxuu gaadhay baddii badda markuu tegey ayuu doon fuulay dabeetana gasiirad yaroo badda barhtankeeda ku taalla ayuu degay siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen nasiib darro dee wuu ka baxsaday iyo nasiib wanaag mid ay tay garan maayo boqorkii lama hayo meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad markaa dib bay uga laabteen boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday waa ku cidlaystay waa ku fool xumaaday waa baahaday waa ku baktiyey waa dhintay addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayno dacalkeeda joogta dhanna ciraaq dacalkeeda joogta dhanna baxru khaswiin joogta dhanna nahru sind ayay joogtaa bakistan afghanistan istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahde ku yaalla bakistan eh, intaa waddanka leeg ninkii ka telinayey kafan baa loo waayey furaashku ku jiifaa lagu aas aynamaa takuunu yudrikkum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa addowla alkhawarzimiya haddaan in yar dib ugu noqdo maxamed ibnu khawarzim shaah wax cajiiba ka arki doontaan maddaan isaga taarikhdiisa in yar ka warramo labaatan iyo kow sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay labaatan iyo koobkaa sane uu ka telinayey e boqortooyadiisu way sii e ballaadhanaysay boqortooyooyinkii yarraa ee agtiisa e ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo isagu isku soo hoos daray min ciraaq ilaa turkistaan turkistaantan hadda uu qaybta haysto jine ilaa ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd afghanistan buu xukumi jiray qayb indiya ka miduu xukumi jiray sajastan buu xukumi jiray maxaa la yidhahdaa karmaan oo bakistaan qayb ka mid ah buu xukumi jiray tabristaantaynu ka warramayno waxaasoo dhana buu haystay ninkan xaalkiisu siduu ahaa ninka kani shakhsi ahaan cibaadiya maamulba uu ku fiicnaa baa la yidhahaa bal u fiirsada waa wax cajiiba arki doontaane waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin laakiin madaxnimo hunguri hayo madaxnimada aada ugu adag boqortooyadana ilaashada shaksiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray oo haddaa xaggeedda inkaartu kaga dhacday isagu shaksi ahaan waxaa la leeyahy nin cibaadaysto ah, caynkan caynkanoo caynkana buu ahaa maamul ahaan waxaa la leeyahy nin dowladdiis iyo waxaan ilaaliyo si fiican u maamulo buu ahaa waxay idhahdeen mashkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa madaxa in cid kale kor u qaada baanu ogolayn keligii talis keligii inuu taliyo walidaalik ayaa ibnulatiir wuxuu leeyahy wa kaana qad istawlaa cala albilaadi waqatala mulukaha wa afnaahum wa baqiya huwa waxdahu sulطaan اlbilaad yacni wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkoo dhan buu qabsaday boqorradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayoo gumaaday keligii baa meesha u hadhay markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum walaa man yuxmiha haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay isagu markii uu jabay qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa layga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexleeya sidii loo qabsaday waktigiina toban daqiiqa ka hadhay marka aan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay midnimo la'aantii baa jebisay dabeetana intii kale markuu gumaadayey isagoo qudhaa soo hadhayay isagu markii la jebiyeyna wax wax ka dhiciyo waayey halkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaddiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi moxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam manaahijta iyo maamulka qaabka loo wad unbuu wax ka beddeli jiray laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay boqoruu meeshiisa ka qaaday wixii uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhulku qabsaday ma jirin nin madaxoo meeluu haystay baa uu ka qaaday laakiin wuxuu beddeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo see wax u socdeen ciidankii yaraa ee labaatanka kun ahaa dib bay usoo laabteen ciidankaas iyo samraqando lix boqol iyo konton kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin waayo muslim nafla baan marka meesha joogin waxay ku soo noqdeen magaaladii maazandaraan lo odhan jiray dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd maazandaran waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan ahdigii cumar markii bershiya uu furtay oo dhan maazandaran muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri اlumawiyiin eh, maxaa la odhan jiray eh, sulaymaan ibn cabdilmelik wakhtigiisii baa la furtay yacni magaalo qalcaday aad u adag labay ahayd haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo labaatankii kun ee ninkaas soo waayey baaba soo cagmariyey ayaa gacanta soo mariyey maazandaran iyagaa qabsaday dabeetana dib bay usoo noqdeen waxay ku soo wecdeen magaaladii rayi la odhan jiray ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ee eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka mida ah bay meel dhexe ka heleen intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen waa labaatankii kun waxaan sidaa wax u wadaa maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen jinkiskhan magaalada rayi bay yimaadeen markay rayi yimaadeen iyana cagtaa la mariyey tuulooyinkii ku dhadhowaa baa la yimi iyana cagtay soo mariyeen waxaa la yidhaahdaa khaswiin magaalada la yidhahda markay yimaadeen afartan kun oo qof bay madaxa ka jareen waxay soo galeen adarbijan gobolkan la yidhaahdo azerbijan bay iyana cagta mariyeen magaalo tabriiz la yidhaahda bay yimaadeen tabriis waxaa haystay bay yidhaahdaan nin madaxoo khabriyo cabis ka ahaan jiray oo osbik ibnulbahlawaan la yidhaahdo lacag iyo maryo iyo waxbuu kala hortegay waa labaatankii dabeetana wuxuu yidhi ammaanna siiya intan qaato waa ka aqbaleenoo waa iskaga tageen waxay yimaadeen magaalo tabriiz la yidhaahdo reer tabriis waxay yidhahdeen dagaal baanu ka xignaa dagaal bay usoo baxeen jihaad bay iclaamiyeen qolada tani waa khatar bay yidhahdeen ayna dhaafiya waa iska dhaafeen armeniya iyo georgiya bay tageen cagtay mariyeen waa dhaafeen waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan kurjka la yidhahdo kurjku waa kuwan iminka georgiyanka la yidhaahdo cagtay mariyeen waa kristan qabiil ah iyo wathaniyiin bay isugu jireen kuwaasna cagtay soo mariyeen magaalada tiblis la yidhahdo ay cagta soo mariyeen waa soo dhaafeen sanadkaasi ah lix boqol iyo toddobiyo tobankii ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dowlad noqoto khuraasaan iyo khawaarism labada gobole la yidhaahdo khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol eeraan waqooyigeeda dheeraan berigeeda iyo waqooyiga afghanistan intaasoo isku baxsanba khuraasaan lo odhan jiray taarikhyahanadii hore waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahda balkh iyo marwe iyo naysabuur iyo haraat iyo ghasne iyo waxaasoo dhammi dhulkaasoo dhan buu soo maray oo wada qalaac xasiin ahaa maadaama wakhtigu iska gebageba yahay bal maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam wabilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته deriskii hore waxaan ku soo tilmaamnay addowla alkhawarzimiya iyo tataarka dagaaladii dhex maray waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday gasiirad yaroo ku dhex taalla baxru khaswiin waxaynu soo maray magaalooyinkii bariga xige ee waaweynaa siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen waxaynu hadda isku dayi doonaa bal isla sannadkaasi lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada oo runtii ahaa sannadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo khan waxa uu ka yeelay dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris ama aan idhahdo gobolka la yidhahdo khuraasaan faris waa usoo noqon doonaa iyo gobolka khawarzim khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiintii hore loo yaqaanay khuraasaan waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh ay ka mid ahayd marwa ay ka mid ahayd nisabuur ay ka mid ahayd haraat waa magaalooyin inta badana maqashaan fulaan naysaburi imaamu muslim oo kale ama fulan almarwazi waa reer marwa ama albalakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ah. ilaa laga soo gaadho ghazna dowla alghasnawiya dhulkay joogi jirtay ah ghazna waa kaabuul hoosteeda ilaa boqol iyo konton kilomitr bay ka hooseysaa khawaarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari kasii xigtaa iyadu markaa ama ba aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa